bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin alasl fi اlsm اlmucrab bاlxarakaati الsrfu wainama ykhrج can dalika اlasl ida wujida fiihi cilataani min cilal tisci aw waaxidaة minha taqumu maqaamahuma waxaan ku dhex jirnay isimkii maalayansarifka ahaa waxaan soo marnay musanifka muqadimadii matniga ahayd oo rakii ka ah runtii markii la fiiriyo isagoo isimka ninka mubtadica laga yaabo inuu ku adkaado ninkii khalfiyo fiican uleh ee markii hore mutamamkii iyo maxaan ku yidhaha muxlaxatilicraab soo maray wixiina fahamsan matnigaas wuu iska qaadan karaa laakiin qofka haddii uusan aad usoo fahmin kitaabkaas horo oo muqadimadan oo kale uu ku yimaado runtii aad bay u dhibaysaa marka muqadimada waxaa ka fiican marka hore sharaxan oo kale qofki inuu maro kadib muqadimada u laabto marka musanifka hadda markii muqadimadii keligeed la yidhaahdo ka kitaab ahaan laa ba'sa laakiin markii la sharxa la yidhahdo in muqadimada layska gooyo sharxa lagu kaaftoomo yaa kaga filan hadda waan maraynaa bikulli suhuula siday u sahlan tahay ama tartiibkeeda uu yahay arag alaslu fi lismi اlmucrabi isimka mucrab waxaa uga asal eh bilxarakaati la icraabo asarfu waan soo marnay isimka ima an yakuuna mucraban bilxarakaat aw mucraban bilxuruuf midkastana saddex inuu yahay waan soo marnay almucrab bilxarakaat isim mufrada iyo jamcu taksiir iyo jamcu lmuanath saalim marka maalaa yansarifka isimka mufradka u qeyb ka yahay iyo jamci tagsiirkao laba mabni oo ka ah mafaacila iyo mafaaciila isimka mucrab bilxarakaadna ismaau lkhamsa iyo tathniya iyo jamac mudakar saalim inuu yahan soo marn marka alaslu fi lismi lmucrabi isimka mucrab waxaa u asala bilxarakaati laicraabu asarfu wa inamaa yakhruju waa ka baxaa can dalika alasli asalkaas asigaa إذا wujida fiihi cilataani laba cilo haddii laga helo oo min cilalin tiscin sagaal cilo ah oo waaxidatun haddii laga helo oo minhaa min alcilali kamid e taquumu maqaamahumaa marka isimka in laba cilo laga helo xataa yakuuna isman laa yansarif ama hal cilo laga helo oo kubraa taquumu maqaamahumaa waqad jamaca alcilala waxaa jamciyey atisca ee sagaalka ahaa fii beytin waaxidin waxaa ku jamciyey man qaala ninkii yidhi ijmac wasin caadilan annith bimacrifa rakib wasid cujmatan falwasfu qad kamula beytkan waa kii aan naqiinay marka ijmac oo lagala jeedo siiqatu muntaha aljumuuc wasin oo lagala jeedo wasnu lficli caadilan oo cadligii lagala jeedo annith oo lagala jeedo ta'niithkii sawaaءa kaana biاlalifi aw btaa aw bilmacnaa bimacrifatin oo lagala jeedo calabnimo rakib oo tarkiibkii oo masjiga lagala jeedo wazid oo ziyaadat alif wanuun lagala jeedo cujmatan oo acjaminimadii laga jeedo iyo wasfi oo ah muqaabil almacrifa asna ahaa qad kamula marka waa iska tamaamu lbeyt weyaan markaasuu musanifku wuxuu iri wahada albeytu axsanu asaa ka wanaag badan min albeyti aladii ahbattuhu fi lmuqadima beytkii muqadimada aan ku sheegay kanaa ka fiican wa huwa beytkana libni naxaas baa iskale waa imaam min aimati naxwiyiin waqad mahaltuhaa fi lmuqadima cala tartiib waqad mahaltuhaa cilalti waan miithaaliyey fi lmuqadima cala tartiib oo markii matniga aan soo joognay iyo wuxuu amhilo iyuu akhriyay oo macnaha ay kamid tahay axmed axmar waa waa waa baclabaka ibraahim cumar ilaa aakhirihi waatuu soo yiri wahaa ana waaba anigoo ashraxuhaa sharxayo calaa haada tartiibi baan ku sharxayaa buu yiri oo fa aquulu waxaan leeyahay alcilat اluulaa marka calaa hada tartiib tartiibkan kan ah oo beytka ku soo arooray miya mase calaa daalika tartiib oo muqadimadii ku soo arooray waay marka calaa hada tartiib oo beytkan hadda ma aha liannahu beytka wuxuu ka bilaabay siiqatu muntaha aljumuuc beynamaa sharxiisa hadda wuxuu ka bilaabay wasnulficli wax ku yimid marka waxaa lagala jeedaa tartiibkii muqadimadii aan ku miithaaliyey yaan ku sharxi doonaa faaquulu waxaan leeyahay alcilaة اlأulى wasn اlficli weeyaan wa xaqiiqatuhuna an yakuuna اlismu inuu ahaado calىa wasnin wasankoo khaasin bilficli ficilka khaas ku ah awsaanta waataan hore u niri waa qeybsan tahay midna afcaala gaar u leh midna asmaaa gaar u leh midna way wada wadaagsadaan midna way ku kala badan yihiin saddexdaas afartaas qeyb waa marka haddii isimku ku yimaado calaa wasni khaasin biاlficli aw yakunu aw yakuuna au ahaado fii awalihi awali alsmi ziyaadatun ay ku jirto ka ziyaadati alficli ficilka ziyaadadiis oo kale ah wa isimkana musaawin ou yahay mid la eg lahu lilficli fii wasnihi kala eg haddii uu ku yimaado waxaa laleeyahay hal cilo ayaa ku jirto فالأول midka hore wasnu khaas bilficli ah ka an tusamiya rajulan inaad ku magacaawdid waay qatala ninaa lagu magacaabay qatala bitashdiid aw duriba aa lagu magacaabay mabni lmajhuul ah iyo wa naxwihi wixii lamid ah oo min abniyati maa lam yusama faaciluhu ficil faacilkiisa aan la magacaabin amniyada gaar uu leeyahy duriba iyo sumica iyo qutila iyo nuriqa oo kale aw inطalaqa lagu magacaabay iyo wa naxwihi oo min alafcaali almaadiya afcaashii tagtay ah almabdu'ati lagu bilaabay bihamzati اlwasli fa hadihi alawsaanu awsaan fa ina hadihi alawsaana awsaantan ayada ah kulahaa dhammaanteeda khaasatun bilficli bay ku khaas tahay facala oo sida qatala oo kale ama fucila oo duriba oo kale ama infacala o inطalaqa oo kale wixii awsaantaas ku yimaado awsaantaas afcaalka iska leh haddii nin inطalaqa lagu magacaabo maalaa yansarifu noqona liannahu fiihi wasnu اlficli iyo calamnimadi yaa isugu timid waa markii qof lagu magacaabo laakiin yayna kaa raacin duriba inطalaqa maalaa yansarif kuha afcaalu hadda laakiin low furida jadalan ana hadihi اlawsaan saarat isman lirajulin nin baa lagu magacaabo carabta magacyaalkeeda markaad ka raadisid wax badanaad ka helaysaa walow lam yaxdurnii xaaliyan ayib marka wuxuu leeyahy wathaani midka labaad ficilka khaasku ma aha laakin yakuunu fii awali ziyaadatun ka ziyaadat alficli waa kan horo hadda aan soo sheegnay an yakuuna calaa wasni khaasan bilficli intaan soo sharxnay awal waa wathaani midka labaad oo yakuunu fii awali ziyadatun ka ziyaadat alficli ka mitdlu axmada wayaziida wayashkura wataglib wanarjas calaman xaal ay yihiin axmed ninaaba lagu magacaabay awalkiisa waxaa ku jirto hamza oo mutakalima ninka hadduu hadda ficil ka dhigi lahay axmedullaaha aad dhihi lahed ilaahay baan ku mahadina ficil waay awalkaas hamzada ku jirta ficila yaa u badan yaziid fiir hadda zaada yaziidu yaziid ficilna waa noqotaa oo min zaada yaziidu yaziid ibni mucaawiya ism calamana waa tahay wa yashkura yashkurana waa lamid nina waa lagu magacaabaa e, ficil mudaarico shakara yashkuruna waa tahay تغلب galaba yaglibu taglibu naglibu taglibu ficil mudaaricna waa tahay qolana magac bay u tahay reer bani taglibaaba dad la yiraahdaa narjas aydana sidaas oo kale waa almuhim narjas iyo taklib iyo yashkur iyo yaziid iyo axmed awsaan ficilka gugaar ah ma aha oo asmaada way wadaagsadaan laakiin ficilkay ku badan tahay ko haddana isimka awalkiisi wuxuu ku wataa ziyaada ficilka kugaara ah, liannahu ficilka mudaaric xuruuf anaytu yaa lagu bilowdaa marka haddaan nin ku aan ku magacowna taklib waxaan leenahay mamnuuc min asarfi wasnu lficli wاlcalamiya baan leenahay qof haddii lagu magacaabo calamana shardi a marka وزن الفعل iyo maca alcalamiya labadaas cilo weeyaan alcilaة thaaniya atarkiibu waay walaysa almuraadu bihi tarkiibka lagalama jeedo tarkiib alidaafati idaafada tarkiibkeeda ka mri oo kale tarkiibkaas soo magalayo oo maanaa insarifka kuma jira imrail qays keligeed ma ana cabdullaahi cabduraxmaan cabdilbaari waxaasoo dhan waa wa waa tarkiib idaafa la yidhaahda ma aha midka maala yansarifka noqonay lianna alidaafata taqtadii waxay keentaa alinjiraara bilkasrati isimka hadduu maala yansarif noqdo haddii la idaafeyoba ka baxaabo maala yansarifnimadii marka ma tarkiib idaafi maba noqon kara maa laa yansarif marka lianna alidaafata idaafadii isimkii maa laa yansarifka haddii la idaafeeyo taqtadii waxay keentaa alinjiraara bilkasrati in kasra lagu hoos dhigo falaa takuunu ma noqon karto muqtadiyatan mid keenta liljari bilfatxa in lagu keeno liljari in lagu hoos dhigo bilfatxati oo isimkaasoo maa laa yansarif ah haddii mudaaf ileyh laga dhigowba ka baxaabo may haddii uu mudaaf noqdu ka baxaa dheh walaa tarkiiba alisnaadina igalama jeedo tarkiib isnaadi a ah. ka shaaba qarnaaha wa taabata sharan shaaba qarnaaha waxaa waa ficl iyo faacil taabata sharana ficil iyo faacil iyo mafcuulu bihi haddii qof lagu magacaabo waxaa la yidhahdaa jumlo oo qof lagu magacaabay waay ficlan taaba shaaba qarnaaha ninaaba la yidhahda taabata sharan ninaa loo bixiy laakiin asalkeeda ficil iyo faacil iyo mafcuulu bihi mida dambo mida horena shaaba qarnaha ficil iyo faacilay ahayd marka tarkiibkan maalayansarif ma noqon karo lianna fa inahu min baabi lmaxkiy markii lihaha shaaba qarnaaha yaa yimid haddii lihaahdo faacil marfuucu calaamatu rafci dama muqadara calaa aakhirihi manaca min duura ishtiqaalu maxali bixarakati alxikaaya ala leeyahy haddaad tiraahda jaaa taabata sharan sharan taabata sharan faacil marfuucu calaamatu rafci dama muqadara calى aakhirihi manaca mudura ishtiqaal maxal bxarakati xikra yaa laleeyahy ayib marka kaas ma galayan markaan tarkiib leenahay tarkiibka idaafi ulama jeedno tarkiibka isnaadigana ulama jeedno wala tarkiibana ulama jeedno almasjiya ee laysku dhahay almakhtuuma biweyhi lagu khatimayne tarkiibka oo maalayansarifka noqona uma jeedno mithla siibaweyhi wa camaraweyhi liannahu من baabi almabniyi buu ka mid yahay oo hadda jaaa siibaweyhi wa ra-aytu siibaweyhi wa martu bisiibaweyhi weyhi weyhi unbaa wixii oo murakab ah waxaa waaye mabniya laleeyahay haddii weyhi lagu dhameeyo marka jaaa siibaweyhi siibaweyhi faacil mabniyun cala cala alkasri fi maxali rafcina laleeyahay faacil marka kuma jira maalansarif maalansarif isimkaa waa isim mucrab ah w sarfu wa cadamuhuna inamaa yuqaalaani waxaa la yihahdaa fi lmucrabi isimka mucrabka ah maalansarif miya mase munsarif waaye yaa la yihah mebni kuma jiro wa inama almuraadu waxaan kala jeednaa markan tarkiib leenahay altarkiibu almasjiyu tarkiibka laysku dheehay aladii lam yukhtam biweyh aan lagu khatimin ka baclabaka waxadara mowtahu macdi kariba fiiri baclabaka bacla iyo bakay laba kelimay kale ahayd waa la isku daray xadara iyo mowtun ficil iyo faacil ay ahayd hal kelimaa laga dhigay macdi iyo karib ay kale ahayd laba kelima waa la isku daray marka waxaa laleeyahay haddaad tirahdid haddaad tiraahdid marartu bibacla bakka haddaad tiraahdid majruur bilfatxa niyaabatan can ilkasra liannahu ismu llah yansarif walmaanicu lahu min asarfi atarkiib اlmasyiyu alcalamiyatu watarkiib almasjiyi aad leedahay marka baclabaka waa meel lubnaan ku taal xadaramowt waa magaalo yeman ku taal macdii karib waaba nin magaciisa oo la yaqaano alcilatu athalithatu cilada saddexaad alcujmatu weeyaan isimka inuu cajami noqdaa waa cilo liannahu annaga loqol carabiya aan ku jirnaa isimkii asmaadii carabta ay isticmaalaysay ka baxo oo magaca jami u yimaado waa cilo calamnimo hadduu ku darsadane cilo labaad markaasuu maalansarif noqonaa wa hiya cajamanimadii waxaa lagala jeedaa an takuuna alkalimatu inay ahaato cala alawdaaci alacjamiya awdaacdii wixii acjamiyada ay dejiyeen ka ibraahim wa ismaaciil wa isxaaq wa yacquub cajaminimada ceeb ma ah waxaa weyaan waa ilaahay dadka su u kala abuuray min aayaatihi khalqu الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafu alsinatikum alwaanikum oo dadkaas ninkaa cajami waaye kan carab waaye maku kala fiicnaanaya laakiin taqwayaa lagu kala fiicnaanaya laakiin annaga markaan muslimiin nahay carabnimada maqaam bay noo leedahay min ajli ana nabiyana muxamada salى اllahu alayh wasalam <clears throat> waa carabi wa min ajli ana alqur'aana nazla bilugati اlcarab marka taqdiir gooni ah bay annagan u leedahay marka waxaa la rabaa qofkii inuu carabigii ihtimaam ou siiyo sida hadda ay jiilkan aan joogno oo ninka ingiriiska sida u qadarinayo waad yaabaysaa liannahu waxaa weye maadaama umamtii qarbiga ahed fi sanawaat aw fi lquruun mutaakhira ay naga hormareen xaggii dunyawigii yay dadkii waxaadba moodaaba luqadii ingiriiska in si fadli gooni ay u leedahay oo qofka hadduusan ingiriis aqoonin umaba jirtabo baynamaa kaana alcagsu huwa alwaajib liannahu luqadii carabiga aheedo qur-aankii uu kusoo degooda adigaba muslim ku ahayd inaad eh, aad aad gacan bidxaydisid waa aada way foolxun tahay markaasuu yihi wa jamiicu asmaa'i alambiyaai ambiyada asmaadeed dhammaanteed acjamiyatun wa ilaa arbacatan aan ka ahayn maahini muxamed iyo wa saalix iyo wa shucayb wa huud salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim ajmaciin sababtana muxamed waa inuu carabi yahay waa lawada ogyahay saalix iyo shucayb iyo huud ayagana waxay ahaayeen alcarabu alcaariba liannahu nabiyullaahi saalix reer thamuuda loo diray huudna qowmu huud qowmu caad aa loo diray reer caad bay huudna macnaha waxaa way caad baa loo diray saalixna waxaa loo diray reer thamuud kuwaana waxay ahaan jireen carabulcaariba carabtii dhabta ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam carabtiisa iyo quraysh iyo waxaan waxaa layidhaha alcarabu almustacriba liannahu ismaaciil oo hooyadiis qabiilkoodii luqada ka bartay yay ka soo jeedaan ismaaciilna asalkiisa ibraahim buu ina ibraahim waa cajami waa marka carabulcaariba waxaa weyaan carabnimadii carabnimadooda ay soo dirisay qoladaas oo reer thamuud iyo shucaybna waxaa weeyaan waxaa loo diray qoomkii reer madyan marka calaa kuli xaal ambiyadaas waxaa weeyaan oo afarta ah waa waa qoom carab ay ka soo jeedaan inta kale cajam weeyaan wa yushtaradu waxaa la shardiyaa liictibaari اlcujmati amraani laba amar axaduhumaa an takuuna alkalimatu inay ahaato calaman fii luqati alcajam cajamka luqadooda inay horta calam ku ahaato kamaa mathalnaa saan soo miithaalinay oo ibraahim iyo ismaaciil isxaaq waa asmaa oo calamna ku aheed luqada oo haddiirtaan laga soo qaatay falow kaanat cindahum hadday ahaato kelimadii isma jinsin hadday ahaato huma jacalnaaha calaman aan ka dhigno wajaba sarfuhaa yaa waajib wadaalika bian tusamiya rajula bilijaam inaad ku magacaawdid oo faraska waxaa afka loo gelinaa iwa diibaaj lijaam lijaam iyo diibaaj waa laba ismoo cajami ah laakiin cajamta markay isticmaalaysay calamnimo oo qof shaksi magac uma ahayn waxay u ahayd wixii afka faras loo geliyo dhan yaa la dhihi jiray lijaam annaga marka haddaan sidai aygu isticmaalan u isticmaalna ism nakiro noqona calam ma aha laakiin haddii lijaam nin lagu magacaabo ama diibaaj oo xariir ee qof lagu magacaabo marka la dhihi maayo cajamanimo iyo calamnimaa ku jirto lama dhahay marka waxaa leey cajamnimadan cajibnimo oo markii cajamkeed calam kuma ahena nakiray ku ahayd cajamnimadeeda adiga calam ka dhigtay marka waxaa way calamnimadii waa taari marka haddaan qof lijaam ku magacaawno maalansarifu iska maalansarif noqon maayo munsarifuu noqonaya athaaniya midda labaadu cujmada u shardiya an takuuna zaa'idatan inay ka dheeraa tahay weeyaan calaa thalaathati axrufin falihaada midkaana insarafa nuuxun wa luut nuux iyo luut waxay noqdeen laba isim oo munsarifa ah, maana insarif ma ah qaala allahu tacaala wuxuu idhi ilaa aala luutin aan la halaagaynin maahina najaynaahum waan badbaadinay ilaa aala luutin hadda fiili aala mudaaf luutin mudaafun ilayhi majruur bikasra daahira luut asoo cajami ah oo calamna uu yahay iyo haddana munsarif ou noqday sababta waa saddex xaraf wa qaala allahu tacaala ilahi wuxuu iri innaa arsalnaa nuuxan andiran ilaa qowmihi nuuxantaas hadda maadaama tanwiin oo u aqbalay isimka maalansarifka lama tanwiiniyo walaa yujaru bilkasra marka nuuxan markaan niriyey waxaan fahamnay inuu maalayansarif ahayn oo munsarif yahay waman zacama ninkii ninkii sheegto min anaxwiyiina ka mide ana haada nawca noucan kana asmaada oo ajamiga oho saddexda xaraf ah ninkii sheegto annahu yajuusu fiihi inuu ku bannaan yahay asarfu wa cadamuhu falaysa bimusiibin qolaa waxay qabaan isimka hadduu cajami yahay saddex xarafna ou noqdo laba wejiyaa ku bannaan sidii hindi oo kale yay ugu qiyaasanayaan markaasuu iri qoladaas yacni waxba ma asiibin ee waa laga raajaxsan yahay alcilaة الraabicatu atacriifu weeyaan wاlmuraadu bihi tacriifka waxaa lagala jeedaa tacriifu اlcalamiya isimka inuu calam yahay ee tacriifkii todobadii baab oo damiir ismu ishaara ismu mawsuul alalif walaam looma jeedo lianna almudmaraati mudmaraadka iyo wاlishaaraati iyo wاlmawsuulaati oo macaarifta kamid ahaayeen laa sabiila lidukhuuli tacriifihaa tacriifnimadooda meeshaan soo geli maysa fi hada albaab leesh liannaha mabniyaatun kuluhaa maalaa yansarif isimka aan leenahayna mucrab waa kuwaasna mabniyaadkay ka mid ahayeen marka meeshaan ma soo geli karto wa haadaa isimkan oo maalayansarifkeena baabu icraabin waa wa amaa dul adaati isimka oo adaadka u saaxiibkao alif iyo laam ay ku jirto macaariftuu ka mid ahay io walmudaafu midka la idaafay ilaa waaxidi min almacaarifi fa ina alisma isimkii idaa kaana haddii ou yahay gayra munsarifin isimka hadduu hayru munsarif ou yahay huma dakhalathu ladaatu adawaadka ay gasho ou udiifa haddii la idaafeeyo injara bilkasrati isimkii maalansarifka ahay haddii alif iyo laam la geliyo ama ama la idaafeeyo maalayansarifnimadii waaba ka baxaabo marka fastaxaala waxaa mustaxiil noqday iqtidaauhumaa keenitaankooda aljara bilfatxa lagu jaro marka almucaraf bilalif walaam iyo walmudaaf ilaa waaxidi min almacaarifna inta sooma geli karaan liannahu ayagaaba lid ku ah inay isimka ou maalaayeen sarifka ahay inay ka bixiyaanayba ay diyaar u yihiin wa xiina idin falam yabqa ma baaqi noqonin ilaa tacriifu alcaalamiya todobadii baabo macaariftii ama lixdii macaarifta ahaa isimkii calamka unbaa soo haray kuwa kale meesha ma imaan karaan ayib alcilaة اlkhaamisaةu alcadlu weeyaan wa huwa cadli waxaa la yihah taxwiil ismi isimkoo la wareejiyo min xaalati laga wareejiyo ilaa xaalati ukhraa loo wareejiyo maca baqaaءi اlmacna اlasli macnihii asliga inuu u baaqi yahay wa huwa cadligin calىa darbeyni waaqicin fi اlmacaarifi cadli maca alcalam iyo waaqicin fi sifaat iyo cadli maca sifa labadaasay u kala baxaan falwaaqicu fi lmacaarifi cadliga macaarifta ku dhex jiro oo calamki lagala jeedo yaأti calىa wasnayni axaduhumaa fucalu waaye wa dalika fi lmudakar wa cadluhune fucal oo calam ahoo dhanne waxaa laga soo wareejiya can faacilin ka cumar wa zufar wa zuxal wa jumax waa waata aan hor aan soo sheegnay markaan ku jirnay eh, maxaan ku irahdaa mulxadi yaa waxaan idhi carabti markay arkeen isimkan cumar oo kale inuu yansarif yahay mamnuuc min asarfi inuu yahay markay arkeen oo calamnimo mooye wax kaloo ku jirana ayna arkin yaa waxaa layidhi cilo taqdiiriya aan u samayno oo aan dhahna cumar kasta caamira ah laga keenay fucal kasta faacila laga keenay oo marka zufar iyo zuxal waa laba xidig oo marka zaafir iyo iyo zaaxila laga keenay jumaxina jaamixa laga keenay oo waxa madaxa adagala wa marka cadligan waxaa lagu magacaaba cadli taqdiiri ah oo markay arkeen ana hada اlisma yamnacu sarfa bicilatin waaxida lam yardaw bidalika faاضطaruu ilى taqdiiri cilati أkhra wa hiya cuduuluhu can faacilin marka qoladaas waxa weeyaan waa waa cadli oo ay dadka naxwiyiinta iska keensadeen waay marka cumar oo kale markii la yidhaahdo majruuru bilfatxa niyaabatan can kasri anahu ismu laa yansarif walmaanicu lahu min asarfi alcaalamiyatu walcadlu taqdiiri a laleeyahy wathaani wasanka labaad oo macaarifta cadliga ku imaanaya facaali weeyaan wadalika midkaasna fi lmuanathi yu ahaaday wa cadluhuna can faacilatin aa laga soo cadliyey naxwu xadaami iyo wa qataami iyo wa raqaashi oo kale waay wasan kasta oo calaa wasni facaali ku yimaado oo dumar u magac ah asigana waxaa la yidhi cila taqdiiriya ah ku jirto calamnimadii waaba haysaa qof dumar ahaba lagu magacaabay waxaa laleeyahay waana cadligaa ku jiroo facaalidan faacila laga keenay wa dalika fii lugati tamiimin weeyaan khaasatan reer tamiim yaa yaa waxay qabaan isim kasta oo calam ah oo dumarna magaca u aho facaali ku yimaada maalahayn sarifka ku jira oo marka waxay leeyihiin haada jaaءat xadaamu wa ra-aytu xadaama wa marartu bixadaama ay leeyihin o marka majruur bilfatxa niyaabatan can kasri anahu ism lah sarf ilmaanicu lahu min asarfi alcalamiyat alcadlu sidaasay leeyihin fa ama alxijaaziyuuna fayabnuunahu cala alkasri bay ku binaynayaan qaala ashaaciru wuxuu ri ayay ka mid e ataarikatun tadalu lahaa qataami radiinaa bاtaxiyati wasalaami ataarikatun miyaa midka tegayso qataami gabadha qataami la yidhaahda tadalulahaa isjijibinteeda ismacnaynteeda radiina waan raali ku noqonay bitaxiyati wa wasalaami inala salaamaan raalli ku nahay gabadhii markii aad qofkii uu ka damcayo si toos ee ula hadli mayso sibay isu majiiraysaa oo marka waa ismacnaynaysaa buu leeyahay sidaa rabto isku gal eh waxaa filan inaadna salaamtadood salaamta naga qaadidaan nugu filan marka ataarikatun hadda waxa weeyaan waa mubtada qataamina waa faacilka sada masad alkhabr mabniun cala lkasri fi maxal rafcin lugat ay ku timid marka hadda facaali oo qataami oo magac dumareed ah oo mabni a ah, reer xijaaziyiina iskale hadday reer ay lahaan lahaayeen reer tamiim waxay dhihi lahaayeen ataarikatun tadalu lahaa qataamu ay dhihi lahaayeen wa qaala alaakharu wuxuu iri oo reer xijaaziyiin kamid e eh, ida qaalat xadaami fasadiquuha faina alqowla maa qaalat xadaami beytkan waa hori u noo soo maray maxalu shaahidkana waxa waaye xadaamidaas oo labada meelba faacil ku ah oo mabni cala kasri fi maxali rafcin calaa luqati alxijaaziyiina waxay ahayd musanifka reer xijaaziyiin inuusan amhiladeeda noo keenin maadaama isma maalaa insarif aan ku jirno waxa munaasabka ah reer tamiimiin shawaahideeda inuu keeno ou na tusiyo wasan oo facaali ku yimiday oo mabni mabni aan ahayn oo mucrab ah oo mamnuuc min asarfa inuu keenay ahayd markaasuu wuxuu keenay ashcaar waafaqsan reer xijaaziyiin oo mabni ah laa macnaa lahu huna fa in kaana aakhiruhu ra'an isimka aakhirkiisa raa hadduu ku jiro ka safaari waa ismu limaain iyo waxadaari ismun likowkabin iyo wwabaaricu liqabiilatin fa akharuhum baadigooda yuwaafiquuna yuwaafiqu wawaafaqa alxijaaziyiina ku waafaqay calaa binaa'i cala reer tamiim dhexdooda iskhilaafsan wixii facaalo ku yimaado inay ra u dambaysa inayna u dambeynay u kala bixina waana soo martay midaan ayada hadday ra u dambayso mabni bay badigood ka dhigaan reer xijaaziyiina ku waafaqayaan haddayna u dambayno sidii xadaami qataami oo kale ay tahayne maalinsarifay ka dhigeen wa minhum waxaa ka mid reer tamiimiyiin man laa yuwaafiquhum reer xijaazinin aan ku waafaqaynin bal yaltazimu licraaba inuu mucrab ka dhigo laazima laazimaya iyo sarfi oo haddii safaari xataa layirah waxay leeyihiin jaaat safaaru waraaytu safaara wa marartu bisafaara maalinsarifay ka dhigayaan oo calamnimada iyo cadli baana markaa u cilo eh wa mima ikhtalafa fiihi tamiimiyuuna reer tamiim waxay isku khilaafeen waxaa ka mid a aydan reer tamiim haddii lilaha xijaaza cagsigooda waa bilaadu najdi dadka degay waa carab oo igana oo macruuf ah waay amsubaa ka mid e ama amsiyaa ka mid e aladii amsigoo uriida bihi loola jeedo alyowma maalintii aladii qabla yowmika shaladii aan soo dhaafnay haddii lagala jeedo waa la isku khilaafsan yahay reer xijaaziyiin mebni bay ka dhigayaan reer tamiimiyiin waa isku khilaafeen fa aktharuhum reer tamiim badigooda yamnacuhu min asarfi uu ka reebaya inuu mamnuuc min asarfi ou yahay goorma waa in kaana fii mowdici rafcin haddii uu yahay calaa annahu macduulun in laga soo raray bay aaminsan yihiin can ilamsi laga keenay oo fa yaquulu wuxuu leeyahay madaa amsu baa tegay bimaa fiihi marka amsu faacil marfuuc calaamatu rafci dama daahiran mucrabay ka dhigayaan dayib marka isimka hadduu marfuuc yahay see lagu ogaana inuu maalansarif yahay ma tanwiininin oo hadda ma ayna dhihin madaa amsun ma dhihin maadaama ay tanwiinta ka reebeen yaa waxay daliil u tahay inay ka dhigeen maalayansarif haddana mabni kama dhigana waa icraabeen wayabniihi bacdigaasna waa binaynayaa cala alkasri fi اnnasbi io waljari calaa annahu mutadaminun inuu yahay mid eh, damnistay macna alalifi wallaami fayaquulu wuxuu leeyahay ictakaftu amsi wamaa ra'aytuhu ma arkin mud amsi marka reer tamiimi dhexdooda khilaafkii ahay waayo اctakaftu amsi amsi waxaa laleeyahay mafcuulu bihi mabniyun cala اlkasri fi maxali nasbin mud amsi mud xarfu jar amsi majruur bimud mabniyun cala اlkasri fi maxali jarin markay mansuub tahay iyo markay majruur tahay waa binaynayaan mucrab ka dhigi maayaan markay marfuuc tahayne waa icraabayaan waa shay gariib jiddan ah waxay ahayd in mabni ay ka wada dhigaan ama mucrab ay ka wada dhigaanay ahayd laakiin inaysan lugadooda daciif tahay ikhtalafuu fi ma baynahum wa bacduhum bacdu tamiimiyiina yucribuhu waa u icraabayaa icraaba maa laa yansarifu waxaan munsarif noqonaynin oo kale mutlaqan isim maa laa yansarif oo kale ka dhigayaan waqad dakartu dalika waan sheegay fii sadri hada sharxi sharxigan bilaawgiisan kusoo sheegay macnaha waxaa weeyaan kitaabkii muqadimadiisii horo markii laga hadlayay mabniyaadkii iyuu kaga soo hadlay marka markii qoladan hadda icraabaysa maxay leeyihiin ictakaftu amsa wamaa ra-aytuhu mud amsa saasay leeyihiin markaas markii hala icraabo maansarif yihahdo marka amsa majruur bimud calaamatu jariir fatxan iyaabata can kasri anhu ismu lahi sarif walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu walcadlu ay noqonaysaa liannahu amsigii al inay wadatay ahayd wa amaa asaxaru fa jamiicu lcarabi carabta dhammaanteed min xijaaziyiina wa tamiimiyiina tamnachu min asarfi bishardayni bay ugu reebayaan axaduhumaa an yakuuna darfan inuu ahaado marka hore saxar waxa weeyaan daraf waay aroortii haddii la yidhaahdo gadan sabaaxan masaaan maxaan ku iraahdaa kulli waa waa duruuf wa thaani an yakuuna inuu ahaado weeyaan saxarkii min yowmin mucayanin maalin la yaqaana inuu saxar u yahay ka qowlika waxaad leedahay ji'tu waan imiday yowma aljumucati jumcada maalinteeda yaan imidi saxaraan kaga imiday wakhtiga aroortii ah athuluth alakhiir min alleyl marka haddii jumcada saxarkeeda aada u jeedi yoomta waxaa waaye yajmacu bayna alleyl wanowm hadaad tiraahda saafartu ama eh, sirtu yowman waxaa loo jeedaa arbaca wa cishriin saaca marka hadda saxaradaas maa laa yansarif waay liannahu xiina idin macduulun waxaa laga keenay can isaxar maadaama shay wakti muxadad ou magac u yahay al inuu watay eed oo hadda rajul markuu nakira alrajul macrifo laga dhigayo saxar waxay ahayd waktiga aroorta ah markii maalin gooni loola jeedanaa saxar in la yihaahay ahayd al inay wadato marka ashi markii laga gooyey oo haddana maalinteedii loola jeedo maalin oo saxar oo la yaqaano gooni ah maalinsarif ay noqotay calamnimo liannahaa uriida bihaa waqtun muxadad haddana macduul min almacrif asaxara laga keenay kamaa qadara tamiimiyuuna say u qadareen amsidii macduulan can alamsi in laga soo wareeji inay tahay fa in kaana haddii uu yahay marka saxarkii saxara hayri yowmin mucayan maalin la yaqaana ma gayri yowmin maalin gayrkeeda mucayanin maalin la yaqaano haddii uu maalin la yaqaano hadduusan saxar u noqonin gayri yowmin fain kaana fa in kaana asaxaru saxaran ligayri yowmin mucayan saas waay fain kaana saxaru haddii uu yahay saxara ligayri yowmin yowm maalin maalin gayrkeeda mucayanin maalin la yaqaano maalin aan la aqoonin hadduu saxar u noqdo saas waay oo saxaradii isaga jeedid mutlaqa saxar oo maalin la yaqaana saxarteeda uusan ahayn insarafa markaas wuxuu noqdaa munsarif ka qowlihi tacaala najaynaahum bisaxar bisaxarin alayidhi hadda fiiri majruur bilbaa calaamatu jiri kasra daahira liannahu ilaahay nooma noolama jeedin markuu noo sheegay maalin fulaan saxarteedaa la badbaadi ee waxa waaye wakti saxaraa la badbaadi a lagala jeedaa marka saxarkan mutlaqa saxara lagala jeedaa marka kaas waxa weeyaan waa cadligii fi lmacaarif wاlwaaqicu cadliga dhaca fi sifaati darbaani waaqicun fi اlcadad wa waaqicun fi gayrihi labadaas u kala baxaa falwaaqicu fi lcadadi midka cadadka dhacayo yaatii calaa siiqatayni laba siiqo ku yimaada fucaal iyo wa mafcal labadaasuu ku yimaada wadalika midkaasna fi lwaaxidi walarbaca wamaa baynahumaa waaxid iyo arbaca inta u dhexayso taquulu waxaad leedahay uxaada wamawxad jaauu waa yimaadeen uxaada mid mid wa mawxad jaauu waa yimaadeen mawxad mid miday ku yimaadeen wa thunaaa jaauu thunaaa bay yimaadeen laba labo iyo wa mathnaa laba labo wa thulaatha iyo wamathla saddex saddexay ku yimaadeen warubaac wamarbac qaala anajaariyu wuxuu raximah llahu tacaala laa tatajaawazu alcarabu alarbacata afartan ma dhaafto carabtan afartan maka gudubtoo la dhihi maayo khumaasa wa makhmas wa sudaasa wa masdas carabti lagama maqlin qiyaas ahaan waa lagu dhihi karaa laakiin afartan ubay waaxid ilaa arbac ay ku ekaysataa carabti naqli ahaan markaasuu musanif wuxuu iri fa hadihi alfaadu thamaaniyatu sideedan lafdi macduulatun waa laga soo raray can alfaadi alcadadi alarbaca alfaadan afarta cadadkeeda laga raray mukararatan xaal ay tahay lianna uxaada macnaahu waxa weeyaan waaxid waaxid meesha dhihileed jaauu waaxidan waaxidan aad dhihileed yaa waxaad leedahay jaauu uxaada aad leedahay w hunaana macnaahu ithnaani ithnaani wakada albaaqi inta kasoo hartayna waa lamid markaasuu ri qaala allahu tacaala uli ajnixati mathnaa wa thulaatha wa rubaac eh, jaacili اlmalaa'ikatu rusula uli ajnixati mathnaa wa thulaatha wa rubaac ilaahay waxa weeyaan jaacili اlmalaa'ikati rusula malaa'igta allihii ka yeelaya rusul malaa'igta waxay leedahay rusul sida jibriil oo kale rususha uli ajnixatin garbab garba u saaxib ah ajnixado mathnaa laba laba wa thulaatha sadex sadexa wa rubaaca mala kastaba wuxuu leeyahay garba u gaar a ah, mid waxa weeyaan labou leeyahay mid afar u leeyahay mid lixou leeyahay mid ilaa situ miati janaaxi jibriil laga gaaro marka hadda waxa weeyaan haddii lagu yihahda mathnaa sifatu liajnixa wa sifatu lmajruuri majruur w calaamaةu jarihi fatxa mqadara calى اlأlfi manaca min duhuriha tacaduru niyaabata can kasri lanhu ism la yansarif wاlmaanuc lahu min aلsarfi alwaصfiyaةu w اlcadlu sidaasaad leedahay thulaathana waaba ka muuqataabo ina hadda iyadoo ajnixadii sifa u ahayay thulaatha la kordhiga fiiri majruur bilfatxa niyaabatan can kasra baad leedahay famahnaa wamaa bacdahu sifatu liajnixatin walmacnaa wallahu aclam waxa weeyaan uli ajnixatin xaal ay kuwaasoo uli ajnixatin garba u saaxibe ithnayn ithnayni laba laba ah wa thalaatha thalaatha wa arbaca arbaca wa amaa qowluhu calayhi salaatu wasalaam salaatu leyli mathnaa mathnaa ilaa uu yiri nabiga famathnaa athaani lita'kiid bay ahaatay laa liifaadati tikraar ma aha لأna dhalika xaasilu bاlأwali mathnaa mathnaa hadda ma ah ithnain ithnain lamid ma ah mathnaa laba laba wooyaan midaan dambe marka mathnaada dambo waa iyadana waa waa lafdi towkiid oo waxaa waay ta'kiid lafdi a waay macnaha waxuu u jeedaa musanifka hadday mathnaa ithnain ithnain lagala jeedo nebiga muxuu marka mathnaa mathnaa laba laba u yiri oo maxaa loo dhihi waaye salaat leyli mathnaa bas maxaa loo dhihi waay liannahu mathnaadanaaba waxay u dhigan tahay ithnain ithnain maxaa mathnaada kale loo soo celceliyey markaasuu kaaga jawaab wuxuu ku yidhi mathnaada horaa ithnain ithnain ah midaan dambe taakiid leh waa maahine macnaheedii ma aha mathnaada hore in ithnain keligeed macnaheeda ka joogta ma aha waalwaaqicu midka dhaco cadliga dhaca fii gayri اlcadadi ukharu weeyaan wadalika naxwu qowlika marartu biniswatinaan soo maray ukhra marka fiiri biniswatin jaar wa majruur ukhra sifatu liniswa wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jarihi lfatxa niyaabatan can kasri anahu ismu laa yansarif walmaanicu lahu min asarfi alcadlu ama alwasfiyatu maca alcadli wa horta inay sifo tahay waaba ujeedaa biniswati niswado ukhraa ba layiri waaba sifo kow cadligana maxay ku noqotay waa kana liannahaa ukharti jamcu lukhraa waay wa ukraane unthaa aakhar waay ninkii ragga ahay aakhar marartu birajulin aakhar wa bimra'atin ukhraa ala leeyahay marka ukhraa waa mufrad jamaceedi maxay noqotay alukhar ay ahayd alaa taraa miyaadan arkayn anaka taquulu in aada leedahay jaanii rajulun aakharu wa mra'aة أkhraa wاlqaacidatu waxa weeyaan ana kula fucla oo muanathatu afcal ah wixii fuclaa ku yimaado oo dumarna u ah raggoodana afcal ou yahay laa tustacmalu hiya inaan la isticmaalin walaa jamcuhaa ila bilalifi wallaami alif iyo laam inay wadato aw bilidaafa inay wadato oo waxaa la leeyahay wاsughraa wاlkubar wاsugar marka wuxuu u jeedaa isimka haddii uu muanath noqdo muanathkaas oo mufradkiisana afcal uu ka yimido mudakarka ah oo aakhar oo kale weeyaane jamaciisa hadduu mufrad yahayne waxaa loo isticmaala alkubraa asugra hadduu jamac yahayna ala la gelina alkubar w asugar sidaasaa laleeyahay qaala allahu tacaala ilaah wuxuu uri inahaa la ixda alkubar kuwii waaweynaay midkood weeyaan walaa yajuusu ma banaana an taquula inad tiraa sugra walaa kubar inad tiraa biduuni al inad keentid ma banaano walaa kubar walaa sugar inad tirahdana ma banaano walaa yajuusu ma banaan an taquula in tiraa suqraa walaa kubraa dheh walaa kubar walaa suqar ina tirahdina ma banaano oo mufradkii iyo jamaci oo al aan wadanin in la keena ma banaano ee waxa weeyaan asuqraa alkubraa asuqar alkubar al in la geliyo waay walihaada laxanuu waxay ku laxni xukmiyeen alcaruudiyiina qolada caruudka ka shaqayso fii qowlihim oo ay ku qowleen oo yidhaahdeen faasilatun kubraa wa faasilatun suqraa waxay ahayd inay yidhaahdaan alfaasilaة اlkubraa wاlfaasilaة suqraa inay yidhaahdaan oo alla geliyay ahayd walaxanuu way ku laxni xukmiyeen abaanuwaas ninka la yidhaahdo shaacirka fii qowlihi kaana suغraa wa kubraa min faqaaqicihaa xasbaau durin calىa ardi min الdahabi ou yidhi kaana suqraa mideeda yar iyo kubraa mideeda weyn oo mifaqaaqiciha faqaaqicihaa ayada waxa kasoo firfirdhaday ah xasbaau durin waxaad moodaa buuri jawhartii qaruurixeedii oo calaa ardin lagu shubay min adahabi ka mid ah eh. macnaha wuxuu u jeedaa khamray uu ammaanayaa ninkan laa baaraka allahu fii juhdih markaasuu wuxuu leeyahay yacni khamrada marka la shubo waxa kasoo firfirdhanaya oo khaaskeeda ah waxaad moodaa buu leeyahay jawaahir oo dhul dahab ee lagu shubay macnaa shayga marka kula qorxan yahay si kaloo kuula muuqanay hadal macno weyn lama ah marka hadda fiiri ka ana asugraa waalkubraa a laga rabay markaasuu yiri ka ana sugraa wakubraa oo fuclaa oo muanath ah yuu biduuni al isticmaalay fa kaana alqiyaasu waxay ahayd marka an yuqaala in la yidhaahdo alukhar maadaama al ukhar ukhartaan hadeertaan mufradkeeda ukhraa ay tahay oo al ukhraa al ay ku jirto jamaceedana al ukhar in la yidhahdo marartu biniswatin al ukhar in la yidhahdo ay ahayd wa kaanahum waaba ayagoo cadaluu can daalika alisticmaal kaba ka weecday oo fa qaaluu ukhar kamaa cadala tamiimiyuuna amsi say u cadliyeen can ilamsi ugu keeneen wa kamaa cadala jamiicu alcarab say u soo wareejiyeen saxara can isaxar qaala allahu tacaala ilaah wuxuu uri facidatu min ayaamin ukhar fiiri ayaamin oo hoos dhigan sifadeediiyo ukharna waa kordhigan tahay waxaa loo kordhigay liannahu ismu laa yansarif sababtana waxa weeyaan cadli iyo wasfinimo wasfi inay waaba muuqataa laakiin cadligeeda al ukhar baa laga keeno waxay ahayd maadaama ay jamac al ukhra jamaceedii ay tahay al inay wadatay ahayd marka waxaa la yaab leh ina ukharna la ogadaala biduuni al inay timaado sukhraa iyo kubraana maxaa loo dhihi waaye sidii ukhar oo kale ayagana loo keenay oo ayagana al bay ahayd inay ku jirto waa laga bedelay in la yidhaahay ahayd laakiin carabti lagama maqlin ilaa Eh, abaanawaasna waa nin mutaakhir ah ma aha xujadiisa beydkiisa beyd la xujaysanaya ma aha ayib markaasuu uri alcilaة saadisatu cilada lixaad alwaصf weeyaan waصfi oo maca wasn اlficli ah ka axmar iyo wa afdal iyo wa sakraan iyo wa qadbaan oo kale waay wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa liictibaarihi amraani markuu wasfiga ou wasfinimo ku reebayo laba shardiya uu leeyahay axaduhumaa alasaalatu inuu wasfinimadiisa alsal tahay falow kaanat ilkalimatu kelimada haday ay tahay ay noqoto fi lasli isman haday ay kelimada ahaa falow kaanat haday ahaato alkalimatu kelimadii fi lasli isman hadday ahaato huma tara'at laha alwasfiyatu wasfinimada ay usoo diriso lam yuctada bihaa lama tirinaya markaas wadalika maa idaa akhrajta safwaanan haddaad bixisid dhagaxi iyo wa arnaban can macnaahuma alasli safwaan waa magac oo xajar oo amlas ahaa safwaan layidhaah arnabna bakaylo waay wa huwa safwaan alxajaru alamlas waalarnabna alxayawaan almacruuf wastacmaltahum hadaad u isticmaashid bimacnaa qaasin wadaliilin oo faqulta aa tira haadaa qalbun safwaanu qalbi dhagxa waa wa rajulun arnabu rajul dulaysan waa hadaad saas u tidhaahdid fa inaka tasrifuhumaa waad sarfinaysaa maxaa yeele waa licuruudi alwasfiyati fiihimaa wasfinimada waa ku soo dirisay oo haadaa rajul arnab bimacnaa daliilaad ula jeeda laakiin arnabtii horo isim iska caadiyay ahayd marka lama dhahayo maala insarif liannahu waxaa weeyaan wasfinimadan asal ma ah asalkoodii magaca iska ahayd athani shardiga labaad anlaa taqbala alkalimatu inayna aqbalin waata taa ataaniid haddii mu'anath laga dhigo falihaada taquulu waxaad leedahay marartu birajulan soo maray curyaanin wa rajulin armalin bisarfi oo dhihi maysid curyaan mamnuuc min asarfi lilwasfiya wa ziyaadati armarna liwasni الفعل wاlcaalamiya dhihi mayse ee wasfi ma dhehaysa liqowlihim waa fi lmuanathati dumarka waxay leeyihiin curyaanatin wa armalatin marartu bimra'atin curyaana wa bimra'atin armala ee laleeyahay marka waxaa la rabaa wasfiga markuu maalayansarif noqonayo inuusan muanathkiisa ta aqbalin hadda curyaan ziyaadatu alif wa nuun walwasfiya ku jirto laakiin muanathkiisaa ta aqbalaysa marka maalinsarif laga dhigi maayo armal wasnu lficli maca alwasfiya ku jirto laakiin muanathkiisa armal muanathkiisaa armala noqoto ta aqbashay marka maalinsarif laga dhigi maayo bikhilaafi sakraan iyo wa axmar khilaafsan oo maalinsarif waa kuwaas maxaa yeele fa ina muanathahumaa sakra iyo wa waay marartu birajuli axmara aada leedahay maa laa yansarif uu noqonaa walmaanicu lahu min asarfi alwasfiyatu wa wasnu اlficli sakraanane walmaanicu lahu min asarfi alwasfiyatu wa ziyaadatu alfanuun sakraa iyo xamraana waa maa laa yansarif waay liannahu ayaga muanath bilalif ay noqonayaan oo waxaa weeyaan maa yamnacu sarfa bicilati waaxida alcilaة ta asaabicatu cilada todobaad waxa weeyaan aljamcu siigaةu muntaha اljamci wa shardu huna an yakuuna inuu ahaado calىa siigatin siiga laa yakuunu calayha alaaxaad jamcaas waa inuu siiqa ku yimaado siiqadaas wax mufrad oo ku imaan karana ayna jirin wa huwa nawcaani weeyaan mafaacilu ka masaajida wa daraahim iyo wa mafaaciilu ka masaabix wa tawaawiis iyo wa tamaathiil oo kale waa isim kasta oo labadaas wasan midkooda ku yimaado mamnuuc min asarfi bicilati waaxida wa huwa kownuhu siiqatu muntaha aljumuuc ayib alcilatu thaamina aziyaadatu weeyaan wاlmulaadu bihaa waxaa lagala jeedaa alأlif wاnnuunu azaa'idataani naxwu sakraana wa cuhmaan sakraan ziyaadatu اlalif maca nuun oo wasfinimo ay la jirto cuhmaanna ziyaadatu alif wاnnuun maca alcalamiya ay la jirto marka ziyaadatu alif nuunna marna maca alcalamiyay noqdaan marna waxay noqdaan maca alwasfiya alcilaة الtaasica almuhim haddii lagu yihahdo marartu bisakraana icraab majruur bilfatxa niyaabata can kasri anahu ism lah yansarifu lmaanicu lahu min asarfi alwasfiyat waziyadatu alf nuun had leedahay cuhmaan ciraab haddii lagu yidhaahdane wlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu waziyadatu alf nuun had leedahay laba baabay ka kala jirsan yihin alcilatu taasicatu ataaniithu weeyaan wa huwa calaa halaathati aqsaamin taaniithu bilalif mid oo muanath alif ku ah ka xubla iyo wa saxraa taأniith biاlalif اlmaqsuura ka xubla wa taأniith biاlalif اlmamduuda ka saxraa iyo wa taأniithu bitaa'i ka طalxa iyo wa xamza waay iyo wa taأniithun taأniithun bitaa buu ku yahay طalxa iyo xamza lafdiguu muanath ka yahay macnahana mudakar ku yahay lannahu nin magaciisa waay laakiin lafdigan waxaa loola dhaqmaa inuu muanath yahay hadhowtu waxaa leeyahay marartu biطalxata haddaa tidhaahdid majruur bاlfatxa niyaabata can kasri lannahu ismu laa yansarifu lmaanicu lahu min asarfi alcalamiyat wa taaniih aad leedahay io wa taaniihun bilmacnaa ka zaynab wa sucaada zaynab iyo sucaada lafdiga mudakaru ka yaha ta taaniih kuma jirto macnahana muanathoo dumaray magac u yihiin maala yansarifka ku jira wa taathiiru lawali minhaa wa taathiiru lawali saamaynta kan hore saamayntiisa oo minhaa min cilati taasica fii manci sarfi ay saamaysaho laasimun weeyaan muطlaqan min gayri shardin ayadoon waxba loo shardayni kamaa sayaati hadduu muanathka muanath bilalif ou yahay haddiiba laga hela alifu taaniith inay ku jirto mamnuuc min asarfi bicila waaxida waa wax kale shardi kale uma baahno laakiin taaniithka oo bigayri alif taaniidkua ah shuruudu u baahan yahay wa taathiiru thaani midka labaad saameyntiisa mashruuط biاlcalamiya midka labaad calamnimo u shardi ah hadda fiiru xubla iyo saxra iyo zakariya iyo xamra ama macrifa ha ahaadeeno nakira ha ahaadeeno afar xarafa badna ha gaareen ha ka yaraadaan marba haddii alifu taaniid ku jirto mamnuuc min sarfiyaa laleeyah ayib haddii uu laakiin alifu taaniid ku jirin waxaa la rabaa taaniidka inuu calabnimo la jiro wa taathiiru thaalithi midka saddexaad saameyntiisane ka taathiiri thaani uu la mid yahay oo taaniidka bilmacnaa oo zaynab iyo sucaada iyo iyo iyo dalxa iyo xamsa waa isku mid walaakinahu midkan oo saddexaad oo zaynab iyo sucaada a ah kale taaratan yuathiru mar waxau saameeyaa wujuuba manci sarfi wa taaratana yuathiru jawaasahu marna waa banneeya faalawalu midka horo oo weligiis mamnuuc mina sarfi noqonayo mashruudun biwujuudi waaxidin mid in laga helaa shardi ah oo min halaathati umuurin ka mid e wa hiya ima aziyaadatu calaa halaathati axruf muanath bilmacnaa markuu yahay inuu afar xaraf ka badan yahay saddex xaraf inuu ka badan yahay ka sucaada wa zaynab waa maa laa yansarifu waay mamnuuc min asarfi liannahu muanath macnawi haba ahaado laakiin saddex xarafuu ka badan yahay mamnuuc waay wa imaa taxaruku lwasati wasadki inuu xarakaysan yahay ka saqara wa saqara io ladaa waa asmaa min asmaa'i jahannam ciyaadan billaahi marka waa muanath bilmacnaa saddex xarafna kama badno laakiin dhexduu ka xarakaysan yahay saqara qaafkeeda waa xarakaysan yahay asna mamnuuc min asarfi mutlaqan waa wa ima alcujma haddii laga waayo dhexdii inuu ku xarakaysan yahay inuu cajami noqdo kamaaha iyo wa juura iyo wa ximsa iyo wa balkha weeyaan asmaadan waa muanath taaniidkoodana macnawi waa ta'ku ma jirto saddex xarafna kama badno dhexda kama xarakaysno laakiin cajaminimadiiya kaalmaynayso maadaama asmaadan ay tahay magaalooyin magacay u tahay oo magacaasi waxa magacaabayna carabta ka hor ay magacaas ahayd oo cajami ay tahay yay mamnuuc min asarfi noqonaysaa wa thaani midka labaad fii ma cadaa dalika markaas wixii waxaa ka soo haray weeyaan ka hinda iyo wadacda oo kale iyo wa jumla fa haadihi yajuusu fiihaa waxaa banaan asarfu iyo walcadlu labadaba waaba wa cadamuhu sarafka in la sarfiyo oo marartu bihindin la yiraahdo iyo wa cadamuhuna waa banaan tahay marartu bihinda in la yiraahdo markaasaa waxaa laleeyahay sababta maxaa waaye liannahu hinda waa muanath muanath ha ahaatee muanath bilafdi ma aha muanath bilmacnaa wa liannahu ta ma wadato ta hadday waysay saddex xarafka ma badno hadday afar xaraf noqon weysa dhexda kama xarakaysno hadday dhexdii xarakadii waaysay isim cajami ma aha intii dhan markay waaysay yaa labadii weji ay ku banaanaateen laakiin walmancu axaqu buu ibnu maalig yiri in maalinصarif laga dhigaa ka fiican munsarif in laga dhigo marartu bihinda yaa ka fasiixsan marartu bihindin ina tirahdo markaasuu iri waqad ijtamaca alamraani labadii amar way kulmeen fii qowli shaaciri lam tatalafac bifadli misariha dacdun walam tusqa dacdu fi lculabi lam tatalafac ma ayna hugsanin dacdun gabadha la yidhaahdo bifadli misarihaa waxay macnaha qaar ka dambe ku qabsato kuweedaas macnaha e, go ay hugsata uma aha walam tuqsqa lama waraabanin dacdu gabadha la yidhaahdo filculabi maqaaryaasha magadka laguma waraabinin biyo macnaha gabadhan waxa uu leeyahy waa gabar khani ah nolol fiican kusoo noolaato maalintii go-a ay ku wareegto habeenkii ma hugsato go' kale ay leedahay aye Eh, eh, maxaan ku iraa weelasha oo maqaariyaasha laga sameey biyo kuma cabtee waxa weeyaan eh, waxay wax ku cabtaa weelasha kaloo macaadinta laga sameeyey ay biyaha ku cabtaa marka waqad ijtamaca alamraani lam tatalafac bifadli misariha dacdun ou marka hore yiri markaasuu walam tusqa dacdu ou yiri haddane markii la tanwiiniye dacdun maalansarif kama dhigin oo munsarifu ka dhigin walam tusqa dacdu markuu yirine dacdun ma dhihine maalansarifu ka dhigin markii labadii weji inay bannaan yihiin yay ku tusinaysaa fa haadihi jamiicu lcilali cilaltii dhammaanteed waay waqad ataynaa waan waan waan la nimid calaa sharxihaa sharxanan aan ku dul nimid yaliiqu bihada almukhtasar sidaasaaba muqtasar u ku ya laakiin nin kastoo sharxa alsmu aladii laa yansarif intaan ma dhaafi karo inuu amhilada u badiya mooye wax kale ma keeni kara keli a waxaa muhima isimkii laba cilo ku waxreebaya haddii hal cilo uu waayo maalayansarifu u laabanay intaas unbaad ogaanaysaa huma aclam waxaad ogaataa annahaa iyada calaa halaathati aqsaamin u qeybsanto alawalu maa yuathiru wax saamaynayo waxdaw keligiis walaa yaxtaaju aan u baahnayn ila indimaami cilatin ukhraa cilo kale in usoo dumanto wahumaa wa huwa asiga shay-aani waay aljamcu wixii siiqatu muntaha aljumuuc ku yimaada hal cilay wax ku reebaan io wa alifaa ataaniithi taaniithkii labadiisa alif alifu taaniithi almaqsuura iyo alifu taaniithi almamduuda hal cilay wax ku reebaan wathaani midka labaadne maa yuathiru wax oo maalayansariifnimadii noqonayo bishardi wujuudi alcalamiyati calamnimada in la helo shardigeeda wa huwa halaathatu ashyaa altaaniithu bigayri اlalif altaaniithu dumarayn bigayri اlalif alif waxaan ahayn muanath in lagu noqdo iyo wاtarkiibu iyo wاlcujmatu saddexdan macal calimay raacaan oo isimkii hadday u kulmaan calamnimo iyo taaniith ama calamnimo iyo tarkiib ama calamnimo iyo cujma hadday u kulmaan maala yansarif licilatayni markaasuu ku miithaali naxw faatima taaniith bigayri alif iyo wa zaynab taaniith bilmacna iyo macdii karib tarkiibkii maca alcalamiya ibraahim cujmadii maca alcalamiya wa min thama insarafa waxaa oo la sarfiyey sanjantun sinjantun sinja waxa weeyaan waa waa birta oo kiilada oo lagu miisaamay sinja layirah sinja munsarifaa laga dhigay wa in kaana muanathan acjamiyan haba noqdo wa sawlajaanun ayadana waxaa weyaan waa u leh ayadana maalayansarif lagama dhigan oo munsarifaa laga dhigay wa in kaana acjamiyan haba ahaado daat ziyaadatin alif iyo nuun haba u dambayso wa muslima maalayansarif lagama dhigan oo munsarifaa laga dhigay wain kaana muanathan wasfanba ha ahaade maxaa yeelay waa lintifaa'i alcalamiyati fiihina calamnimadiia laga waaye sinja waa dhagaxa wax lagu miisaamo sawlajaan waa ul qeyb noocyaal usha ka mid ah oo bakoorada iyo wax lamid ah iyo muslima calab ma ah muslim wasfi waa ta waa ku jirtaa laakiin wasfi oo hadaa laakiin dumar muslima lagu magacaabo maalan sarif ay noqonaysa athaalitثu midka saddexaad maa yuahiru wax saamaynayo weeyaan bishardi wujuudi axadi amrayni labadii amar midkood in laga helo alcalamiya aw alwasfiya wa huwa halaaثatun saddex weeyaan alcadlu wاlwasnu wالziyaada saddexdan marna maca alcalamiyay noqdaan marna maca alwasfi bay noqdaan mithaalu taأhiiriha maca alcalamiya calamnimada markay ay la jirto ay wax tarayso ka cumar wa axmed wa salmaan waay wa waxaa weyaan calamnimo maca alcadli lanno caamira laga keenay axmed waa calamiya maca wasni lficli waay salmaan calamnimo iyo maca ziyaada alif wanuun waay wa mithaalu taathiiriha ma sifati markay sifa ay la jirto mamnuuc noqonaysone thulaatha iyo axmar iyo sakraan waay thulaatha mamnuuc min asarfi lilwasfiyati walcadli w axmar mamnuuc min asarfi lilwasfiyati wa wasni اlficli w sakraan mamnuuc min asarfi lilwasfiyati wa ziyaadati fanuun waay wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin